alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa atamimat alajrumiya waxaan soo qaadanay waxaan soo bilownay baabkii abaabu ah, nakira walmacrifa wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah allahu tacaala nakira tacriifkeeda wuxuu kaloo inoo sheegay aqsaamu almacaarif inay yihiin lix marka lagu daro munaadaha annakira almaqsuudana inay noqonayaan toddoba inay noqonayaan si guud ayuu markaa inoogu tilmaamay siday u kala macrifo badan yihiin wuxuu inoo bilaabayaa marka siay u kala macrif badnaayeen oo marka u kala tartiibiyey ayuu mid kasta marka baab gaar ah u samaynaya siay u kala macrif badan yihin waa soo aragnay damiirka ugu macrif badan calamka ku xiga ismu ku xiga ismawsuulka ayaa ku xiga almucaraf bilaadaad baa ku xiga midka loo idaafeeyo kaa mid ka midana wuxuu la martaba yahay yacani midka loo idaafeeyo ilaa damiirka midka loo idaafeeye mooyaane oo bimansilati اcalam ayuu markaasi imaanaya qaala اmualif raximah اllahu tacaala faslu almudmaru wاdamiiru ismaani lima wadica limutakalimi kaana aw mukhaaطabin kaanta aw ka huwa wayanqasimu ilaa mustatirin wabaarisin almudmaru mudmarkii iyo wadamiiru damiirkii ismaani laba magac weeye ismaankaasoo limaa shay u sugnaaday wadica loo dejiyey limutakalimin qof iska hadlaya wadaalika kaan oo kale wey aw mukhaaabin qof lala hadlayo kaanta oo kale wey aw ghaa'ibin mid maqan ka huwa oo kale wey wayanqasimu wuu qaybsamayaa ilaa mustatirin mid la asturay la qariyey iyo wabaarisin mid markaa muuqda ayuu qaybsamayaa falmustatiru mustatir maa ay ladii kii wey laysa suuratun suuro lahu asaga isa usugnaan suuradaasoo lafdi ku sugnaad xagga dhawaqa wa huwa mustatirku ima mustatirun wujuuban inuu yahay mid qarintiisu ay waajibta dalika kalmuqadari waa kii lagu qadaro lagu qariyey oo kale fii ficli amri lwaaxidi ficil amar oo hal qof lagula khitaabayo waaxidka almudakari mudakerka ahaa wadalika drib waqum weeyaan wa fi mudaarici wa waa kii lagu qadaray oo lagu asturay fi mudaarici mudaaric mudaaricii almabduu'i lagu bilaabay bitaai khiaab waaidi waaid loola khiaabay tadiisa waaidka almudakri ragga ahaa ama mudakerka ahaa wadalika taquumu wey watadribu wey wa fi mudaarici wa kalmuqadari waa kii lagu qadaro lagu qariyey fi mudaarici mudaaric mudaaricii almabduui laga bilaabay bilhamzati hamzo wadalika aquumu wa weeyaan aw binuun laga bilaabay ka naquumu wanadribu weeyaan halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah ullah macaarifta kii koobaad oo ah adamiir damiirku wuxuu ka mid yahay meelaha noocama isku yar noq noqonaya haduusan qofku kale fahmin qaabku u qaybsamayo noocama waxaa laga yaba qofku inuu fahmi waayo laakiin haddii aad fahamtid qaabka uu qaybsamayo uu iska fudud yahay sheekuna si fiican ayuu u dhigay oo kutubta qaarkood noocama way isdhexgeliyaan laakiin tartiib wanaagsan ayuu sheekhu markaa u tartiibiyey kadib marka hore wuxuu inoo tacriifiyey damiir ama mudmar maxaa la yidhaahdaa uu inoo sheegay oo wixii loo dhigay oo loo dejiyey qof iska hadlaya ama qof qof la hadlaya ama qof ka hadlaya wax cid maqan kaasaa damiir la yidhaahdaa damiirkaas yacani markuu sidaana leeyahay wuxuu tilmaamayaa aqsaam uu leeyahay damiirku oo ah mutakallim iyo mukhaaab iyo haa'ib yacni ismiga ku tusinaya cid iska warramaysa ama cid cid kale la hadlaysa ama cid cid kale ka hadlaysa maqan ismiga tusinaya arrinkaas ayaa damiir la yidhaahdaa taqsiimka kood marka siu sheekhu suu tilmaamay markaad saa u ogaatid mutakalim iyo mukhaaib iyo qaa'ib inuu qaybsamayo ayaa wuxuu tilmaamay damiirkaas mutakalimka iyo mukhaaibka qaa'ibka u qaybsamaya in loo qaybinayo mustatir iyo baaris inuu qaybsamayo mustatir iyo baaris inuu qaybsamayo taqsiimka hore tacriifku soo gudageliyey laakiin markii waad fahmaysaa inuu taqsiim yahay marka wuxuu u qaybiyey sidaa marka kugu taariifiyey waa wixii loo dhigay mutakalim ama mukhaatab ama ghaa'ib ayaa wuxuu u qaybiyey laba qaybood labadaas waxaa weeyaan mustatir iyo baris mustatir waa midka qarsoon mustatir waa midka qarsoon dad maqasho istatara fulaanu hebel wuu isqariyey weeyaan barisna waa shayga muuqdo weeye marka mustatir iyo baris ayuu marka koobaad u qaybiyey mustatirkiibuu laba u qaybiyey mustatir wujuba iyo mustatir jawaazan mustatir wujuuban iyo mustatir jawaazan mustatir wujuubkaasi marka la isku soo aruuriyo oo toban sheekhu laakiin afar ka mid ah ayuu tilmaamay laakiin marka isku keeno waa toban mas'alo mustatir jawaazanna tobankaa wixii aan ahayn wey tobankaa wixi aan ahayn oo mustatir jawaazan ee lafteeda haddii la tira ilaa lixda culimadu ku sheegaan ayib marka waa mustatir iyo baris mustatirkii baa qaybsamay wuxuu qaybsamay waajib listitaar iyo jaa-is listitaar baariskii isaga laftiisu wuu qaybsamaya wuxuu u qaybsamayaa mutasil iyo munfasil waxaan doonay inta ina kitaabka aanan akrin inaad marka hore suuraystaan oo fahantaan kadib marka aan lafdiga akriyo sheekuna waa tilmaamaya sida aanu sheegay baariska wuxuu qaybsamayaa mutasil iyo munfasil mutasil bicaamilihi munfasilu bicaamilihi mid caamilkiisa lala xiriiriyey mutasil baa la yidhaahdaa iyo munfasilun can caamilihi mid caamilkiisa laga fasliyey oo laga jaray labadaasu baariska uqaybsanaya mutasilkii caamilkiisa yani markaasi la socday ayaa wuxuu uqaybsamayaa damiiru rafcin wa damiiru nasbin wa damiiru jarin saddexdaasuu uqaybsamaya midka munfasilkaana wuxuu uqaybsamayaa damiir rafcin wa damiir nasbin faqad damiir jar ma yeelanayo khulaasadiisu intaasay noqonaysaa haddii aan ku soo celiyo e, tacriifka koowaad uu inoo tacriifiyey wuxuu inoogu tacriifiyey damiir waxaa la yidhaahdaa waa wixii loo dhigay inuu ku tusiyo cid iska warramaysa mutakalim ama cid cid kale la khitaabaysa oo la hadlaysa oo mukhaatab iyo cid ka warramaysa cid maqan wax maqanoo laga warramayo marka halkan waxaa inooga cad inuu damiirku qaybsamayo mutakalim mukhaatab aa'ib mutakalim waa sida ana mutakalim baa la yidhaahdaa mukhaaabna waa sida anta aa'ibkuna waa sida huwa wuxuu u qaybsamayaa marka mustatir iyo baris damiirkii mid qarsoon iyo mid muuqda isagaa inoo tacriifiyey mustatir maxaa la yidhaahdaa baris maxaa la yidhaahdaa mustatir wuxuu inoogu tacriifiyey waa midka aan lagu dhawaaqaynin hadalka marka la akrinayo wax lagu dhawaaqayo meesha yaalla ma u jiro idri marka la leeyahay antaa ku qarsoon laakiin anta miyaa la ohanaya idri maxamedan baa la iska ohanaya marka muxamed idri idrib maxaa udhexeeya anta lakin anta miyaa lagu dhawaaqaya maya idan waa waxaan lagu dhawaaqayno wey leanna wuu qarsoon yahay hadduu qarsoon yahay wixii daahiro meesha ka muuqda ma lagu dhawaaqaya wixii qarsoon cid ku dhawaaqi marka mustatirku yani waa wixii qarsoon baarisna waa wixii muuqda oo dibadda yaalla waxaa lagu dhawaaqaya wy baaris baa la yidhaahdaa mustatir iyo baaris mustatirkii labuu qaybsamaya waajib listitaar mid in la asturo ay waajibta waxaan lagu dabdiyaa booskaas uu yaallo mustatir baaris meesha uu ku qarsoon yahay daahir lama dhigi karo ismi daahir lama dhigi karo iyo mustatir jaa-is macnaa waxaa loo jeedaa booska uu yaallo ismi daahir a dhici karaa loo jeedaa marka mustatirkii labaas u qaybsamay waajib listitaar jaa-is istitaar daabit kale uu noqday waajib istitaar meesha uu yaallo ismi daahira ma dhigi kartid kuma haboona ma aqbalayo jaa-is istitaarna wuxuu munaasib ku yahay in booskiis inta laga qaado ismi daahira lagu bedelo kaasi waa mustatirkii wey mustatirka waajibka waa toban mas'alo sheekhu afar buu inoo sheegay marka lasoo duuduubo toban mas'alo aba toban mawdic ee waxaad ohanaya halkan damiir baa ku qarsoon waana waajib istitaar tobankaa waxay ka soo haray waxay noqonayaan jaa-izu istitaar qarintiisu waa miday jaa-is tahay bimacnaa inta laga qaado ayaa ismi daahir lagu bedeli karaa halkaa waxaa ku dhamaaday taqsiimkii maxay mustatirka baariskii baa ku soo haray baariska wuxuu u qaybsamayaa muttasil wa munfasil muttasil bimacnaa caamilkiisibuu ku lamaan yahay wy oo la socda ah mutasil baa la yidhahdaa sida darabtu darabnaa waa mutasil midna waa munfasil oo sida ana naxnu anta waa munfasil marka wuxuu qaybsamayaa mutasilu wa munfasilu mid caamilkiisa la socda iyo mid caamilkiisa laga janayo waan ku lamaanayn kaa hore oo mutasilka ah baa wuxuu qaybsamaya damiir rafc damiir nasb damiir jar kan kale oo munfasilka wuxuu uqaybsamaya damiiru raf iyo damiiru nas buu qaybsamaya damiiru jir isagu male damaairtaasi oo dhan marka tir ahaan isku daro waxay isugu imaanayaan afar iyo lixdan damiir afar iyo lixdankaasi damaairtu kamana badato kamana yarato damaair o dhan marka laisku keeno afar iyo lixdan damiir wey damaair o dhan marka laisku keeno waa afar iyo lixdan damiir wey waxayna ka soo baxaysaa afar iyo lixdankaas marka uu yahay damiirka marka loo qaybiyo baris iyo marka loo baris iyo marka loo qaybiyo bariska wuxuu qaybsamayaa munfasil mutasil iyo munfasil mutasilka saddex buu qaybsamay damiir rafc damiir nasb damiiru jar mid kastaba damiir rafcaha ugu horeeya wuxuu noqonayaa lix iyo toban damiiru nasbaha mutasilkana wuxuu noqonayaa labiyo toban damiiru jarka mutasilkana wuxuu noqonayaa labiyo toban labiyo toban iyo labiyo toban dil isku daro waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan lagu daray lix iyo toban waa afartan damiirka munfasilka ah muxuu uqaybsamaya isaguna damiir rafci damiir nasb damiir rafcihiisu waa labiyo toban damiir nasbihiisuna waa labiyo toban labiyo toban labiyo toban lagu daray afar iyo labaatan afar iyo labaatan lagu daray afartan waa afar iyo afar iyo lixdan wey marka damaairtu min xayu ijmaal waa sidaas haddaan marka ugu dambaysa kusoo celiyo si aad ufahantaan carabkan marinaya waxaan u qaybinay damiir wuxuu u qaybsamay mustatir iyo baaris mustatirka labaa loo qaybiyey waajib listitaar iyo jaa-is listitaar waajib listitaarkii wuxuu noqonayaa afar buu sheeku noo sheegay laakiin waana too bahnir jaa-is listitaarkii waa wixii ka soo haray baariskii kaas hadduu noqday mustatirkii baariskii lab u qaybsamaya wuxuu uqaybsamayaa muttasilun bicaamilihi iyo munfasilun can caamilihi mid caamilkiisa la socda iyo mid caamilkiisa yani markaasi aan la socon midkaasi mutasilka ah mutasilun bicaamilihi saddex buu qaybsamayaa mid boos rafca yaalla iyo mid boos nasba yaala iyo mid boos jar yaalla boos maxaa loo leeya maa la yihahda mid rafcisan iyo mid nasbisan iyo mid jaran maa la yidhaahdo limaada sababt maxay tahay sababtu waxa wey damiirku waa mabni waana hore usoo aragnay mar hadduu mabni yahay isagu lama rafciyo lama nasbiyo lama jaro laakiin booskan uu yaallo haddii ismi daahir la dhigi lahaa waa la rafcin lahaa kan kale booskan uu yaallo haddii ismu daahir la dhigi lahaa waa la nasbin lahaa kan booska jarka yaalla haddii laga qaadi lahaa ismu daahir la dhigi lahaa waa la jari lahaa marka asagu xaqiiq ahaan lama rafcinayo lama nasbinayo lama jerayo haddii la dhigi lahaa ismi daahir ah oo mucrab hadii la dhigi lahaa la rafcin lahaa markaas maxaa lagu oranayaa damiirkan wuxuu yaalaa boos rafcuu yaalaa midka maxaa lo nasbaha yaalana haddii booskiisa ismi mucrab la dhigi lahaa maxaa la ohanayaa waa la nasbin lahaa midka yaalla booska jerkana haddii ismi daahira la dhigi lahaa waa la jeri lahaa idan markaan sheegay waxaan oranayaa damiir maxal rafca yaala damiir maxal nasba yaala damiir maxal jar yaala ayaa waxaa loo qaybinayaa damiirkii mutasilka ahaa waayo asagii baan rafcana aqbalayn nasbana aqbalayn jarna aqbalayn munfasilkii baa soo haray munfasilka wuxuu qaybsamayaa mid maxal rafco yaalla iyo mid yaalla maxalu nasb labadaasuu qaybsamaya tiradan waa saan u sheegay midka mutasilka oo maxal rafcaha yaalla waa lix iyo toban midka mutasilka maxal nasbaha yaallana waa labiiyo toban midka maxal jarka yaalla oo mutasilkana waa labiiyo toban intaas waa afartan mutasil baana ka wada dhexeeya inay mutasil wada yihiin laakiin xagga maxalka marka la eego mid maxal rafcu yaalaa midna maxal nas buu yaalaa midna maxay maxal jar buu yaalaa waadixay soo ma kii munfasilka laba loo qaybiyey mid maxal rafco yaala iyo mid maxalu nasba yaala mid maxalu jar yaala ma jiro damiir munfasil ah oo haddana majruur ah ma uu jiro wuxuu hi sheekhu raximah llahu tacaala almudmaru wadamiiru mudmar iyo damiir ismaani laba ismi weeye ismaankaasoo limaa shay u sugnaaday wadica loo dhigay limutakalimin qof iska hadlaya wadalika ana oo kale way ana aniga aw mukhaaabin ama wuxuu tusinayaa limaa shay buu tusinayaa wadica loo dhigay limukhaaabin mid markaa qof la khitaabaya wadalika anta oo kale wey ama wuxuu tusinayaa limaa wadica mid loo dejiyey lihaa'ibin mid maqan oo wuxuu tusinaya loo dhigay inuu ku tusiyo wax maqan wadalika huwa oo kale wey wayanqasim wuu qaybsamayaa damiirkii ilaa mustatirin mid mustatir ah mid mustatir ah iyo wabaarizin mid muuqda mid qarsoon iyo mid muuqda u qaybsamaya yani macnaha lafdiga ka garanaysa oo kuu sheegaya mid mustatira oo qarsoon mustatir markaad maqashid waa qarsoon yahay wabaarizin iyo mid muuqda falmustatiru mustatir midka mustatirka mustatir buu ku tacriifinaya maa damiir weeye laysa suuratun suuradu waa ismi layse wey laysa suuratun suuro lahu asaga aysan usugnahay suuradaasoo fi lafdi xagga dhawaaqa bimacnaa lafdi lagu dhawaaqay oo meeshaa yaalla ma leh mustatirku mar haddaad maqasho waa mustatir lafdi meesha yaalla oo muuqanaya oo lagu dhawaaqaya ma u jiro wa damiirkii mustatirkaha ah, imaa mustatir inuu yahay mid la asturay wujuuban ay istitaaran wujuuban asturid waajib ah in istitaarkiis uu waajib yahay dari kalmuqadari waa kii lagu qadaro lagu qariyey oo kale fii ficl amrin waaxidi ficilkii amar oo markaasi u sugnaaday waaxid waaxidkii almudakari mudakar ah yani ficil amar oo hal qof lagala khitaabay ujeeda fii ficl amri alwaaxidi waa ficilkii amar oo qof lagula khitaabayey weliba mudakar ah almukhaabi liwaaxidin almudakar lagula khitaabayay qof haddana mudakar ah ka oo kale weeye waa qum oo kale wey marka wuxuu tirin doonaa afar mawde oo damiirka uu yahay waajib istitaar waajib istitaarna booskiisa ismi daahira ma dhici karo walaa damiir baarizana ma dhici karo damiir baarizana ma dhici karo ismi daahira ma dhici karo marka afar ka miduu noo tusaaleeyey mawdaca koowaad waxaa weeye uu damiirku noqonaya waajib istitaar ficil amar damiiru ku asturan ficil amar oo qof lagula khitaabay hal nin lagula khitaabayo damiira ku asturan waa waajib istitaar idrib faacilku muxuu noqonayaa anta waxaa raa idrib ficl amr ficlu amri mabniyun cala asukuun laa maxala min alciraaq wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu anta qumna waa la mid marka idrib waa ficl amar nin baa lagula khitaabaya markuu kuleeyahay liwaaxidin mudakarin markuu kuleeyahay wuxuu ka saarayaa meesha gabadhii hadii lagula khitaabayo haddii qof dibaan lagula khitaabayo damiirkii waajib star ma noqonayo idribii ya-dana faacilkii ah idribii ya fulana ya-dana faacilkii ah marka limudakarin wuxuu doonayaa inuu ka saaro yani markaasi kaas limuana ayuu ka saaraya idrib iyo qum damiir ku asturan waa waajib istaar waayo inuu waajib istaar ya waxaa kugu ah booska uu yaalo ismu daahira ma dhici karo ismu daahir ma dhici karo damiir baalisana ma dhici karo oo idrib maxaan soo qadarayn faacilka anta soo ma ismi daahira haddii aata soo qadar maxaad ohanaysaa idrib maxamed maxamedkii wuxuu noqday mafcuul buu noqday idrib garaac cidda aad leeda wax garaac ficilka samee waa qofkaad la hadlaysid haddaad tahay idrib maxamed haddaad tidhaahdo maxamed marka muxuu noqonayaa kii ficil ku duldhacayay buu noqonayaa isagu faacil ma noqonayo ilaa faacilkii mafcuulka waxaa kala saara macnaha kala saara midna waa midka ficilka samaynaya midna waa midka ficilka ficilka ku duldhacaya markaan ku idrib muxamed markaan ku idhaahdo maxamed maaha kii wax sameeyey waa kii wax lagu sameeyey wey idan ma aqbali karo marka ma aqbali karo haddaa iska tira idrib muxamedun iska rafciso waa iska rafcin kartaa laakin de wax sax usan noqonay mafcuul buu noqonaya uqubna waa la mid waa waa kii lagu qadaro lagu qariyey oo kale fi lmudaarici fi lficl mudaaric ficilka mudaaric mudaaricii almabduu'i lagu bilaabay bitai khitaabi lwaaxidi waaxidkii lala khitaabayo tadiisa waaxidkii almudakari mudakirka ah ficilka oo ta lagu bilaabay oo lagula khitaabayo nin waaxid ah damiirka ku asturan weeye ka taquumu oo kale intaa wuxuu isku raacinayaa kulli waxbaa ku baxaya waaxid buu yidhi hadday laba noqdaan damiirka daahir buu noqonaya mudakar buu yidhi muanas hadday noqoto waa isbedelaya ka taquumu faacilku waa anta taquumu waad istaagaysa anta adugu waad istaagaysa yaa fulaan wa tadribu waad garaacaysaa anta yaa maxamed marka kii hore idrib ahaa antaan qadarnay taquumuna antaan qadarnay anti anta maxaa farka udhexaynaya marka waa isku mid labadu waa mukhaaab laakiin farka udhexeya wuxuu yahay midna ficilka amara midna ficilka muxuu yahay mudaaricah waa muqadari waa lagu qadaro lagu qariyey oo kale fi mudaarici mudaaric mudaarici almabduu'i lagu bilaabay bilhamzi hamze lagu bilaabay ka aquumu waadribu weeyaan aquumu waadribu aquumu waxaa ku asturan damiir aquumu faacilku waa ana aqumu ficl mudaaric marfuucu calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala aakhirihi ayib lanahu ficlu mudaaricu aladi lam yadsib biaakhirihi shay wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu ana adribna waa la mid aw binuuni almabduui binuuni ficilka mudaaric oo lagu bilowday nuun damiiru ku asturan wey ka naquumu wanadribu wey naquumu faacilkeedu waa naxnu nadribuna faacilkeedu waa naxnu نqم فعل مضارع مرفوع بتجرد عن ناصب الجازم وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة على آخره وفاaعله ضميir مستتر وجوبا تقديره نحن نضربna waa lmid halka marka waaan haynaa waxaan haynaa afar mawdع oo ضamiirkii waaجiب اstitaar u yahay فiعل amr oo nin lagula khطaabayo waaxidة iyo فiعل مضاaرع oo hمزe lagu bilaabay ama isagoo ta lagu bilaabay ama isagoo markaa nuun lagu bilaabay afartaa u sheegay lix baa lagu darayaa waxaa lagu nadmiyaa laba beyt wasatru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficlu listinaai watacajubi tafdiili darban tusibi wuxuu tilmaamayaa naadimkaas wasatru marfuucin damiir rafco in la asturo xutima waa la waajibiyey biamrin amar baa lagu waajibiyey ficil amar oo markaasi lagula khitaabayo mudakar waaxida ah, damiirka ku asturan waa waajib listitaar idrib ijlis qum qul dhammaan damiir baa ku asturan waajib listitaar wey wasatru marfuucin biamrin xutima amar wa duuna yaa mudaaricin mudaaric xuruuf mudaaraca waa afar marka ficilkii lagu mudaariceeyo ya-da marka laga reebo saddexda kale ficilkii wuxuu rafiicsanaya damiir mustatir ah waajib istitaar ah afartaa sheekha inoo sheegay marka ficilkii amar iyo mudaarica marka eh, lagu furfurto hamzo iyo marka nuun lagu bilaabo iyo marka ta lagu bilaabo qof lagula khitaabayo eh, ninkii yani markaa adribo qof mutakalima eh, taaduna ay tahay yani markaa nin lagula khitaabayo waaxid ah nuunkuna markasta waa la garanayaa ama qof keligiisaas ka warramaya ama jamaacu ka warramaya halkaas marka waa afartu inoo sheegay wey wasatru marfuucin biamrin xutima wa ya mudaaricin wasmayhima ismu ficl mudaaric iyo ismu ficl amar isagaa inoo keeni doona ismaa afcaal marka ismu ficl amar sida calayka oo bimacnaa ilzam ah calayka oo bimacnaa ilzam ah ayib waa ismu ficl amar baa la yidhaahdaa iyo ismu ficil mudaaric sida awahu bimacnaa atacajab waan la yaabana marka labadaasba midna waa ismu ficil mudaaric midna waa ismu ficil amar damiira ku asturan calayka waxaa ku asturan anta waa waajib lsitaar bimacnaa ilzam bay la macno tahay awahuna bimacnaa atacajab bay la macno tahay oo anaa ku asturan damira ku asturan waajib lsitaar buu noqonayaa waduunayaa mudaaricin wasmayhima intaasi waa lix weeye wa ficlu stinaai ficlu sitne waa khalaa'i acdaaya xaashaa damiiru ku asturan wuxuu noqonayaa waajib istitaar toddoba isaa ku noqonaya wa ficlu istinaai wtacajubi ficlu tacajub maa afcala iyo afcil bihi maa aclama zayda iyo aclim bihi maa afcala iyo afcil bihi maa afcaladaas wey damiir baa ku asturan waajib istaar wey afcil waa bihidaas wey damiir baa ku asturan waa waajib istitaar wa afcalu tafdiil marka afcalu tafdiil zaydun akramu min camri caliyun aclamu min zaydin khaalidun aطwalu min xasanin marka akramkaas aclamkaas aطwalkaas waa ism tafdiil damiir baa ku asturan waa waajib istitaar marka wasatru marfuucin biamrin xutima wa duuna mudaaricin wasmayhima ficl snaay wtacajubi waafcal tafdiil darban masder ficil amar naaib ka ah idrib darban darban waa masder ficil amar buu naaib ka yahay waxaa ku asturan damiir waajib istitaar ah tobankaa mas'alo yani damiira ku asturan waajib istitaar wey sheekhu wuxuu inoo sheegay afar ka mid ah lixdaasna waa lagu daraya intaa waxay ka soo haray waa jaa toban kun baad eegeysaa haddii uu noqon waayo damiirkii jaa-isistitaar ayuu noqonaya wa imaa mustatirun jawaazan inuu yahay damiirkii imaa mustatirun wujuuban wa imaa mustatirun inuu yahay mid la asturay jawaazan ay istitaaran jawaazan istitaar iyo qarin jaa-is ah wadalika almuqadari waa kii lagu qadaray oo kale fii naxwi zaydun yaquumu zaydun yaquumu yaquumu daas oo kale ka ku qadaran weyaan yaquum waxaa ku qadaran damiir markaan acraabi waxaan ohanaya zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa rafci damatu daahiratu cala akhirihi liannahu ismu mufrad yaquumu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi cala naasib aljaazim wa rafci damatu daahiratu cala akhirihi yaquumu waxaa ku asuran damiir wafaaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa huwada waxay noqonaysaa zayd bay noqonaysaa wa hindun taquumu hindun waa mubtade marka jumladaasi yaquumu iyo faacila ku asturan oo hiya ah waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabar mubtada ohanaysa wa hindun taquumu hindun waa mubtada taquumu ficlu mudaaric marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratu cala akhirihi faacilku waa damiir mustatirah jawaasin taqdiiruhu hiya waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabar mubtada walaa yakuunu mustatiru mustatir ma noqdo ilaa damiir rafcin damiir rafca mooyaane ima faacilan faacil aw naaib alfaacil naaib faacil mooyaane haddii aad maqasho damiirkani waa mustatir awalan waa damiir rafci haddaad maqasho waa mustatir waa damiir rafci damiir rafcahaasi imaa faacil buu noqonayaa imaa naaib faacil buu noqonaya ilaa damiir rafco labadaa keliya maaha damiir rafco labadaa keliya maaha mubtadaha laftiisu yani markaasi booskii ismigii mubtadaha hadduu damiir dhaco damiirkaas waa damiir rafci booskii khabarka laftiisa haduu damiir dhaco damiirka waa damiir rafci laakiin marka lagu leeyahay waa mustatir eh, haddii aada maqasho waa damiir rafc faacil ama nahy faacil buu noqonaya halkaas wuxuu kaga soo baxay mustatirkii uu soo dhameeyey walbaarisu baariskii maa ay ladii kii weeye lahu suuratun lahu ay usugnaatay sugnaatay suuratun suura ay u sugnaatay suuradaasoo fi lafdi xagga lafdiga dhawaqa u wayanqasimu wuu qaybsamayaa wuxuu u qaybsamayaa ilaa mutasilin bicaamilihi caamilkiisa mid lala xiriiriyey wa munfasilin can caamilihi caamilkiisi mid laga jaro laga fasliye falmutasilu kan mutasilkaa ah, huwa aladii midka weeye laa yuftataxu bihi aan lagu furfuran annuqu hadalka laguma furfurto walaa yaqacu ma dhaco bacda ilaa ilaa gadaasheedana ma dhaco wadaalika ta qumtu qumtaadeedoo kale wey wa kaafi akramaka akraman kaafkeedoo kale wey wlmunfasilu munfasilku huwa munfasil maa ay ladii kii way yuftataxu bihi lagu furfuranayay anudqu hadalkii oo wayacu dhacaya bacda ilaa ilaa gadaasheeda naxu ana weyaan taquulu waxaad ohanaysaa ana muminun ana mumin baan ahay wamaa qaama ilaa ana ma istaagin aniga mooyaane wayanqasimu wuu qaybsamaya almutasilu ilaa marfuucin famansuubin amajruur wuxuu sheeku noo tilmaamaya raximah llahu tacala markuu soo dhameeyey mustatirkii hadalkiisii wuxuu ka warramayaa baariskii baaris buu inoo tacriifiyey waa caksu mustatir yaani labada kelmadood markaad eegto cagsi bay isku yihiin mustatir waa wax qarsoon baarisna waa wax muuqdo wey markuu inoogu tacriifiyey mustatir waa wixii aan lagu dhawaaqaynin oo markaasi lafdu lagu dhawaaqayo meesha marka uusan oolin baariskana wuxuu ku fasira cagsigiisa waa shay suuro leh sawir leh muuqanaya oo lagu dhawaaqayo waxaa la yidhahdaa baaris baa la yidhahdaa baariska haddaba wuu qaybsamaya wuxuu qaybsamayaa mid caamilkiisa lala xidhiiriyey iyo mid caamilkiisii laga jaray labadaasuu qaybsamaya muttail wa munfasil muttailu ay bicaamilihi caamilkiisa lala xadidiyey wa munfasilu ay can caamilihi caamilkiisi baa laga fasliyey muttail bu haddana loo tacriifiyey muttail muxuu yahay muttail waxaa weeyaan buu sheekhu yihi alladii laa yuftataxu bihi nutqu hadal laguma furfurto walaa yaqacu bacda ilaa ilaana gadaasheeda ma dhaco tusaaluhu isaga siiyey quntu tadaasoo kale waa damiir muttailah ayib inuu mutasil yahay maxaad ku garanaysaa taadaa hadal laguma furto lama yidhaahdo tuqun ohan maysid tuqun ohan maysid waad odhan kartaa laakiin de wax si xusan ahayn tuqum waad iska odhan kartaa eh? carabku ma diidaye laakiin wax si xusan ahayn carabku waxba ma diidaya su sax iyo qalabka laakiin waxaa la eegaya waxaana muwaafaqsan yahay qawaaciddii mise ma waafaqsana idan tuqumtu ma waafaqsana waxaan kaloo sax ahayn qum ilaa tu idna sax maha idan ilaana ma daba dhici karo hadalna laguma fufan karo mar haddii xaraf haddii damiirku uu diido labadaas waa damiir mutasil ah waxaa la mid a ah akramaka kaafkaasaa la mid a ah. akramaka kaafkaas isaguna ilaana ma daba dhici karo hadalka laguma bilaabi karo oo ma odhan kartid ka akrama waxaadan kalo odhan karin akrama ilaa kana ma odhan kartid labadoo midna ma aqbalayo idan waa mutasil marka ayib wuxuu tacriifiyey munfasil munfasil muxuu yahay waa cagsu mutasil mutasil buu soo horjeedaa isna muxuu yahay hadalkaa lagu furan karaa ilaana uu daba dhici karaa kaa hor waxaa laga soo reebayaa ilaa ma daba dhici karo itisaacan ilaa daruuratan daruuro mooyaane inay dani keento mooyaane daruuratu nadmi inay keento mooyaane ilaa ma daba dhici karo laakiin daruuratu nadmi waa la arkay abyaad bay kusoo aroortay bacdu damaa'ir oo markaasi mutasil ah inay ilaa daba dhaceen laakiin waa idiraaran itisaacan maaha munfasilkii wuxuu inoogu tacriifiyey waa midka hadalka lagu furan karo ilaana yani gadaashada dhici kara wuxuu inoogu tusaaleeyey ana ayuu inoogu tusaaleeyey ana waa damiir munfasil ah inay munfasil tahay ma deliil maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah hadalkaa lagu furan karaa lagu bilaaban karaa ko ilaana uu daba dhici karaa sheekhu labadu miaal buu siiyey ana muminun ana waa mubtade ana damiiru munfasilu mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin mubtada muminuna waa khabarkiisi wey idan anadaasi waa damiir munfasila maxaa yeele hadalkii baa lagu furfurtay isaga hadalka lagu bilaabay maa qaama ilaa ana maa qaama ilaa ana maa qaama maad waa naafiyo qaama waa ficil maadi ilaa xarfu istinaa anana waa faacilkii anana waa faacilkii marka ana waa damiir munfasil ah ma daliil inuu munfasil yahay waxaa daliil u ah ilaa ayuu gadaasheeda dhacay marka labadaas qaybood ayuu qaybsamaya wuxuu sheeku raximah llahu tacala walbaarisu baris ma ay ladii kii weeye lahu suuratun lahu asaga ay u sugnaatay suuratun suuro fi lafdi xagga dhawaqa suuro lagu dhawaaqayo muuqaal lagu dhawaaqayo ayuu leehay wayanqasimu wuu qaybsamaya ilaa mutasilin bicaamilihi mid caamilkiisa ku lamaan iyo munfasil can caamili mid caamilkiisa ka go-an falmutasilu kan mutasilkaa ah, huwa ladii kii weeye laa yuftataxu nudqu hadalka aan lagu furan karin bihi asaga walaa yaqacu aan dhacaynin bacda ilaa ilaa gadaasheeda wadalika ta qumtu qumtadeedoo kale weeye wa kaafi akramaka akrama kaafkeedoo kale weeyaan wlmunfasilu munfasil huwa munfasil maa damiir weeye yuftataxu bihi lagu furanayo annudqu hadalka wayaqacu dhacaya bacda ilaa naxw ana oo kale weeye taquulu waxaad odhanaysaa ana muminun ana muminun marka anadaasi hadalka baa lagu furtay wamaa qaama ilaa ana anadaasi ilaa bay daba dhacday wayanqasimu wuu qaybsamayaa almutasilu mutasilkii wuxuu u qaybsamayaa ilaa marfuucin mid boos rafco yaalla wa mansuubin mid maxalu nasbo yaalla wa majruurin mid maxalu jar yaalla saddexdaas ayuu u qaybsamayaa falmarfuucu kii marfuuca ahaa maxal rafcaha yaallay wadarabnaa weeye wadarabti weeye wadarabta weeye wadarabtumaa weeye wadarabtum weeye wadarabtuna weeye wadaraba weeye wadarabaa weeye wadarabu weeye wadarabat weye wadarabataa weeyaan wadarabna weeye mutailkii sheekhu saddex buu noogu qaybiyey damiir mutasil oo caamilkiisa ku lamaan oo haddana boos rafca yaalla iyo mid caamilkiisa ku lamaan oo maxalu nasbe yaalla iyo mid caamilkiisa ku lamaan oo maxalujal yaalla saddexdaas ayuu markaa mutailkii uqaybsamaya kii ugu horreeyey buu sheeku bilaabay midka maal rufacaha yaalla waxaa weeyaan darabtu darabtu darabnaa markaad icraabaysa waxad ohanaysaa darab ficil maadi mabniyu cala sukuun litusaalihi bidamiir rafci almutaxarik tu damiiru mutasilu mabniyu cala dam fi maxali rafcin faacil darabnaa darab ficil maadi mبنiي عlى السkون lاtisaalihi bdmir rفع lاtisaalihi bdamiir rفع na damiir mutaصil mabniy calى السkون في maxali rفci faacil labadaa marka waxay noqonaya mutakalim وdarabta darb ficil maadi mabniy calى السkون lاtisaalihi bdamiir rفع mتaxarik darb wtaw damiir mutaصil mabniy calى الفتح darabta ayaa horeysa mabniy calى اlfatx fi maxali rafcin faacil darabti darab ficil maadi mabniy calى الsukuun litisaalihi bdamiir rafci mutaxarik darabti wataau damiiru mutasilu mabniy calى اlkasr fi maxali rafcin faacil darabtuma darab ficil maadi mabniy calى الsukuun darab mabniy calى الsukuun ayibani bidamir rafci mutaxarik tuma oo wada socota tuma oo wada socota damiiru mutasilu mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin faacil darabtum darab ficil maadi mabniyu ala sukuun mabniyu cala sukuun lisaalihi bidamir rafci mutaxarik tum damiiru mutasilu mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin faacil darabtuna darab ficil maadi mabniyu cala sukuun lisaalihi bidamir rafci mutaxarik ضربتنa ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاaعل وضرب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من اعراب وفاaعله ضميir مستتر جواز تقديره ضرب hو تقديره hو hو ضميir ضميir مستتر مبني على الفتح في محل رفع فاaعل ضرب ضربا فعل ماضي مبني على الفتح والألف ضميir متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربوه ضربوه فعل ماضي مبني على الضم لتساله بواو الجماعة ضربوه فعل الماضي مبني على الضم لتساله بواو الجماعة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربت ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب والتاء تاء تانيث ضربت wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu hiya darabata darabata daraba ficil maadi daraba ficil maadi mabniyu cala alfath la maxal min icraab ta damiiru mutasilun mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin faacil darabna darab ficil maadi mabniyu cala sukuun wanuunu damiiru mutasilu mabniyu cala alfath fi maxali rafcin faacil eh, damaairtaas waa labayo toban damiir wey labada hore waxay noqonayaan mutakalim labada hore waxay noqonayaan mutakalim shanta ku xigta waa mukhaatab shanta kusi xigtana waa haaib darabtu wa darabna labada waa mutakalim darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna shantaasna waa mukhaatab daraba darabaa darabuu darabat darabata darabna shantaana waxay noqonayaan haaib daraba waa nin maqan darabatna waa inan maqan darabaa waa laba nin oo maqan darabataana waa laba dumar oo maqan darabuuna waa rag maqan darabnana waa dumar maqan in la kala qaadana way dhici kartaa sidau u kala qaaday darabaana laga dhigo mudakarkii darabatana muanas laga dhigo waxaa kaloo banaan labadoo daraba in la iska yidhaahdo oo muanaskii lasoo dhexgeliye mudakerkii inta badan mudakar baa laska cabiraa muanaskuna waa ku dhex jiraan marka intaa la iska daayo darabata la iska daayo oo darabaa la yidhaahdo darabaha marka waxay ku dhacaysaa labadii mudaker ama labadii muanas iyo mudakerkii muanaskii labada ahaa bay ku wada dhacaysaa marka sidaa shan bay ku noqonaya shan ayay ku noqonaya ayib marka shanta mukhaaabka waa darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna darabta waa ninkii darabtina waa gabadhii darabtumana waa labadii labadii muanas ama labadii mudaker ama nin iyo gabar wada socda darabtuna waa raggii faraha badnaa darabtunana waa dumarkii badnaa oo lala khitaabayey shanta dambana waa qaaibkii weeyaan marka labiyo tobankaasi waa damiir mutasila ah oo maxal rafca yaalla wuxuu inoo sheegi doonaa mutasil maxal nasba yaalla qaala mualif raximah allahu tacaala wlmansuubu mansuubkii mansuubkii mutasilka ahaa naxwu akramanii wey akramanii wa akramanaa wey wa akramaka wey wa akramaki weeyaan wa akramakumaa wey wa akramakum weeyaan wa akramakunna wey wa akramahu weeye wa akramahaa weeyaan wa akramahumaa weeyaan wa akramahum wa akramahunna mansuubkii mutasilka ahaa waa labayo toban damiir waxaa ugu horeeya akramani wa labiyo toban kastaba saddexun baa loo qaybinaya labiyo toban kastaa saddexun baa loo qaybinaya labada ugu horeya waa mutakalim shanta ku xigana waa mukhaaab shanta ugu dambeyna waa haaib siday u kala horeeyaan bay u kala macrifo badan yihiin oo damiirka mutakalimka ugu macrifo badan mukhaaabkaa ku xiga aayibka ugu dambeeya marka haduu yahay mutasil iyo hadduu yahay munfasil hadduu yahay maxal rafc mid yaalla hadduu yahay mid maxal nasba yaalla mid maxaljar yaalla mar kasta waxaa loo qaybinayaa labayo tobankaas mutakalim iyo mukhaaab iyo aayib marka kuwiyaan soo aragnay saasaa loogu qaybiyey kuwan halkan inoogu sheegayo oo mansuubka ah damiir nasbi mutasil ah waxaa loo qaybinayaa saddex akramanii wa akramana waa mutakalim akramanii wa akramana labada waa mutakalim akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna shantaan waa mukhaatab akramahu akramahaa akramahuma akramahum akramahunana shantaan waa qaa'id marka icraabtu yani waxa weeyaan waa ficilkii damaa'irtan mafcuulu bihi maadaama maxal ay yaallaan mafcuulu bihi bay noqonayaan faacilkii marka wuxuu noqonayaa mustatir buu noqonayaa markaan icraabayno akramanii wuxuu noqonayaa akrama ficil maadi mabniyun cala alfatx laa maxal lahu min alciraaq akramanii wa nuunu nuun lwiqaaya nuuntaas nuun wiqaaya la yidhahdaa ayib wlyaau damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fi maali nabin mafcuul bihi fi maxali nabin mafcuul bihi maal nabay taalla mafcuul bihi wey faacilka wuxuu noqonaya damiir mustatira taqdiiruhu akrama huwa uu karaameeyey zayd ni aan u kii wax karaameeyey meesha waa ka maqan yahay waxaa yaalla ficilkii oo xadadkii ah iyo markaasi ciddii karaamadu ay ku duldhacday kii wax sameeyey karaamadan sameeyey oo faacilka ah meesha waa ka maqan yahay waa mustatir marka akrama huwa ni zayd baa i karaameeyey wa akramana waa la mid akrama ficil maadi mabniyu cala alfathi laa maxala min alcraab na akrama ficil maadi mabniyu cala alfath laa maxal min acraab wlkaafu damiiru mutasilun mabniyu cala alfath fii maxali nasbin mafcuulu bihi faacilkuna dhammaan waa damiir weeyaan akrama huwa ayuu noqonayaa wa akramaki akrama waa ficil maadi mabniyu cala alfathi laa maxal min acraab wlkaafu damiiru mutasilun mabniyu cala alkasri fii maxali nasbin mafcuulu bihi faacilkuna waa damiir huwa weeye akrama kumaa akrama ficil maadi mabniyu cala alfathi laa maxal min acraab kumaa damiir muttaصil mabniy calى sukun fi maxal naصbi mafcuul bihi faacilkuna waa damiir yani mustatir huwa ah wakramakum akrama ficl maadi mabniyu calى اfatx laa maxal lahu min acraab kum damiiru muttasilu mabniyu calى الsukuun fi maxali nasbi mafcuul bihi faacilkuna waa damiir mustatira huwa wey akrama kuna akrama ficl maadi mabniyu calى اfatx laa maxal lahu min acraab wafaaciluhu damiiru mustatiru taqdiiru huwa kuna damiiru muttasilu mabniyu calى الsukuun fi maxali naصbin mafcuul bihi akramahu akrama ficil maadi mabniyu cala lfatxi laa maxala min acraab wafaaciluhu damiiru mustatiru taqdiiruhu huwa hu damiiru mutasilu mabniyu cala dam fii maxali nasbi mafcuulu bihi akramahaa akrama ficil maadi mabniyu cala lfatx laa maxal lahu min acraab ha damiiru mutasilu mabniyu cala sukuun fii maxali nasbin mafcuulu bihi wafaaciluhu damiiru mustatiru taqdiiruhu huwa akramahumaa akrama ficil maadi mabniyu cala lfatx laa maxal lahu min acraab wafaaciluhu damiiru mustatirun taqdiiru huwa huma damiiru muttasilu mabniyu cala sukuun fi maxali nasbi mafcuulu bih waakramahum akrama ficl maadi mabniyu cala alfatxi laa maxal lahu min acraab wafaaciluhu damiiru mustatirun taqdiiruhu huwa hum damiiru muttasilu mabniyu cala sukuun fi maxali nasbi mafcuulu bihi akramahuna akrama ficl maadi mabniyu cala alfatxi laa maxal lahu min acraab wafaaciluhu damiiru mustatirun taqdiiruhu huwa huna damiiru muftasilu mabniyu cala alfatx fi maxali nasbin mafcuulu bihi marka dhammaantood mafcuulu bihi weeyaan wlmansuubu mansuubkii naxu akramani wuu ikaraameeyey weeye wa akramana wuuna karaameeyey weeye wa akramaka aduu ku karaameeyey weeye wa akramaki aduu ku karaameeyey waa gabadhii keligeed wa akramakumaa labadiina muu idin karaameeyey laba nin ama laba dumara ama qof dumaraya nin wa idinku idin karaameeyey raggiina faraha badan weeye wa akramakuna dumarkiina badan buu karaameeyey hebel fulaan wa akrama wuu karaamey zaydhu ninkan uu kii maqnaa buu karaameeyey wa gabadhii maqnayd buu zayd karaameeyey wa akramahumaa yani fulaan wuxuu karaameeyey humaa labadii buu karaameeyey labadii maqnaa wa akramahum yani hebel wuxuu karaameeyey raggii badnaayoo maqnaa wa akramahunna wuxuu karaameeyey zayd dumarkii maqnaa wlmajruuru majruurkii kalmansuubi mansuub buu la mid yahay majruurkii mansuubku waa isku mid ilaa anahu damiirkii majruurka oo mutasilka ahaa anahu shani idaa dakala calayhi hadduu galo calayhi cala almajruuri caamilu ljari hadduu galo tamayaza wuu ku soocmayaa bihi bicaamililjari buu ku soocmayaa ayib anahu damiirka mutasilka oo majruurka ah idaa dakala hadduu galo calayhi damiirka majruurka ah caamiluljari caamil wax jara hadduu galo tamayaza wuu ku soocmayaa yani markaasi damiirkii majruurka ahaa bihi bilcaamili ayuu ku socmayaa naxwu mara bi weeyaan mara wuu soo maray zayd bi anuu isoo maray wa mara zayd wuu soo maray bina anaguna soo maray ilaa aakhirihi yani markaasi ay qif ilaa aakhirihi ilaa meesha ugu dambaysa laga gaaro yani markaa ku dul istaag eh, halkan wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah llah damiiru jarka iyo damiiru nasbuhu inay isku mid yihiin laakiin waxaa kala farqinaya waa caamilka wey wاlmajruuru kalmansuubi majruurka iyo mansuubku waa isku mid laakiin waxaa kala soocaya caamilka labayo toban baa ka imaanaya markuu yahay damiir mutasila oo markaasi maxalujar yaalla markuu yahay labayo toban baa ka imaanaya labayo tobanka labada hore waa mutakalim shanta ku xigtana waa mukhaaab shanta ugu dambaysana waa ghaa'ib weeye mara bi wa mara bina labadaas waa mutakalim man bika iyo man biki bikumaa man rabbikum mara rabbikuna shantan waa mukhaaab man bihi man rabbiha man rabbihima man bihim man rabbihinna shantaana waa ghaa'ib marka waa damiirkii weeyaan laakiin caamilka baa iskhilaafsan oo caamilkii hore yani markuu damiirku maxalu nasbaha u yaalay caamil ficil mafcuul u baahan ayaa ka horreeyey laakiin maanta waxaa laga horumarinaya damaairtii xarfujar baa laga horumarinaya si ay u noqoto damaairtani kuwa dhacay maxalu jar kuwa dhacay xarfu jar baa laga hormarinaya marka lafdiga lagama jeri karo lakin waxa lagu ohanaya fi maxali jarin baa lagu ohanaya markaan icraabayno mara b mara ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxalo min acraab faacilku waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa mara zaydun zayd baa soo maray b anuu isoo maray b albaa xarfu jar waliyaau damiiru muttasilun mabniyun cala sukuun fi maxali jari wljaaru wlmajruur jaarkii iyo majruurku xarfujarka iyo majruurku mutacalaqun waxaa lagu tacalujinayaa mara ilaa jaar iyo majruur ma dhici kara meel cidla ah waa in meel lagu tacalujiyaa wa mara bina mara waa ficil maadi mabniyu cala fatxi laa maxala min ciraaq wa mustatirun jawaazu taqdiiru huwa bina albaabu xarfu jar na damiiru mutasilu mabniyu cala sukuun fii maxali jar wljaaru wlmajruuru mutacalaqun waxaa lagu tacawuj lagu xiraya mara ilaa aakhirihi ilaa aakhirihi markuu leeyahay waa shantii mukhaaabka ahayd iyo shantii haa'ibka ahayd wey mara bika sida loo cilaabayo bika albaa xarfu jar kaafkuna damiiru mutasilu mabniyu cala alfatx fi maxali jarin jaarkii majruurkana maraa lagu tacalujinaya biki waa la bikuma waa la bikum waa la bikunana waa la bihi iyo biha iyo bihima iyo bihim iyo bihinna waa la bihinna waa la jaariya majruurkaas waxaa lagu tacalujinaya dhammaantood maraa lagu tacalujinaya marka waa sida ay labayo toban ugu qaybsamayaan kuwii waxaa nasbaha yaalay bay kuwana labayo toban ugu qaybsamayaan marka majruurka iyo mansuubka waa isku mid weeyaan walafdu maa jura ka lafdi maa nusib ibn maalik baa ohanaya walafdu maa jura ka lafdi maa nusib yani midka majruurka iyo midka mansuubka waa isku mid caamilku baa kala saaraya bas waa intaas wey wlmajruuru majruurkii kalmansuubi mansuub buu yahay ilaa anahu damiirkii majruurka oo mutasilka ahaa idaa dakhala calayhi markuu galo calayhi calaa damiir caamilu ljari caamil wax jaraya markuu galo tamayaza wuu soocmayaa yani markaa damiiru jarki bihi bilcaamil caamilku ku soocmayaa oo muxuu kaga soocmayaa damiiru nasbi buu kaga soocmayaa wadalika naxwu mara bi weeyaan mara bi wa mara bina wey ilaa aakhirihi yan markaasi ay qif ilaa aakhirihi yani dul istaag ilaa aakhirkii oo ilaa aakhirihi waxaa loo qadaraya ficil ficilkaas ay markaa ku tacaluqayan jaariya majruurkaas wayanqasimu munfasilu munfasil wuu qaybsamayaa ilaa marfuucin marfuuc buu uqaybsamaya iyo wamansuubin marfuuci mansuub buu qaybsamaya falmarfuucu marfuuci inataa casharata kalima waa labaiyo toban kelmadood nuska qaarna waxay qorayaan itnaa casharata kalima itnaa marka waa itnaana waa mudaker itnataana waa muanah wey wahiya ana aniga weeye wanaxnu anaga weye wa anta adiga weye wa anta adigu adiga wey gabadhii antumaa labadiinan weeyaan antum raggiinan badan weye wa antuna dumarkiinan badan weye shantaas waa mukhaaab labadii horena ana iyo naxnu waa mutakalim wa huwa waa ninkii maqnaa wahiya waa gabadhii maqnayd humaa labadii maqnaa wey wahum raggii badnaayo maqnaa wey wa huna dumarkii badnaayo maqnaa weyaan fa kullu waaxidin mid kastoo min hadihi damaa'ir fii ibtidaai kalaami kalaamka awalkiisa haduu dhaco bilowga hadalka hadduu dhaco fa huwa kaasi mubtada mubtada weeye naxw ana rabukum miaalku waxa weye ana rabukum wa naxnu lwaariuun weye anta mawlaana weye o huwa calaa kuli shayin qadiir weeyaan wuxuu sheekhu halkii inoogu sheegaya raximah llahu tacaala mutasilkii markuu soo dhameeyey ayaa wuxuu bilaabayaa munfasilkii mutasilka saddex qaybood buu uqaybiyey mid maxal rafca yaalla mid maxal nasbe yaalla iyo mid maxalujar munfasilkii laba u qaybiyey ilaa marfuucin wa mansuub mid maxal rafco yaalla iyo mid maxal nisbe yaalla halkaa marka maxaa ka baxaya damiir munfasil ah oo yani markaasi maxalujar yaalla ma jiro damir yani markaasi munfasil ah oo maxalujar yaalla ma u jiro marfuuci buu sheekhu inoo sheegay waa labiyo toban bu tobankaasi laba ka mida waa mutakalim labada ugu horeysa waa mutakalim shanta ku xigtana waa mukhaaab shanta ugu dambaysana waa qaa'ib weeye damaairtan yani markaasi marfuuca munfasilkaa mid kastaoo ka mid ah kalaamka awalkiisa hadduu dhaco wuxuu noqonayaa mubtada u noqonaya sheekhu wuxuu ina siiyey tusaalayaal ana rabukum ana waa mubtada ana damiiru munfasilu mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin mubtada ana wa damiiru raabdaad maqashid raabtu waa shaygii oo laga warramayo waxa uu yahay shaygii wuxuu yahay laga warramayo ana waa damiir waa magacuyaal marka lgu yaabo damiir waa magacu yaa bimacnaa magac caadiya maaha maxamed maaha waa magacu yaa damiir munfasil munfasilna maxaa loo jeedaa caamilkiisa kuma lamaanin waa ka go-an yahay munfasil ana damiirun munfasilun mabniyu cala sukuun marka la eego icraab iyo bine waa mabni mucramaan waa mabni maxaa loo xarakada lagu bineeyey sukuun baa lagu bineeyey mabniyu cala sukuun xagee buu yaallaa ayib lianna kalaamku jumlo kasta meel bay dhacdaa kelmad kasta meel bay dhacdaa waa inaad sheegtaa meeshaay dhacday meel rafcay taalla ma meel nasbay taalla ma meel jarbay taalla waa hadday mabni tahay hadday mucrab tahayna ima an takuuna marfuuca aw mansuuba aw majruura aw majzuuma soo waadix maha mar hadday mabni noqotay damiirku waa mabniye xageebu haddaba dhacay maxal rafcu dhacay maxal nasbu dhacay maxal jarbu dhacay fii maxali rafcin mabniya calaa sukun fii maxali rafcin mubtada hadduu maxal rafc dhacay muxuu yahay ila waxyaalaha maxal rafcaha dhacaa mubtaduu noqon karaa khabar buu noqon karaa faacil buu noqon karaa naay faacil buu noqon karaa haddaba muxuu yahay waa mubtadi rabukum rabu waa khabar mubtada marfuucun calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi rabu mudaaf kumna mudaafun ilayhi mabniyu cala sukun fi maxali jarin ayib marka shaahidka waxa wey ana waa damiirka munfasilka maxal rafcu yaala mubtadi wa naxnu naxnu damiiru munfasilu mabniyun cala dam mabniyun cala dam fi maxali rafci mubtada alwaariثuuna khabru mubtada marfuucu bاlmubtada wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama lanahu jamcu mudakar ahalim waari waa mufradkii waariuuna waa jamci wey wanaxnu waariuun anta mawlaana anta damiiru munfasilu mabniyu cala alfatx anta damiiru munfasilu mabniyu cala alfatx fi maxali rafci mubtada mawlaana mawlaa waa khabaru mubtada marfuucu wacalaamatu rafcihi damat muqadaraة calى akhirihi manaca min duhuuri atacadur alif baa u dambaysa muusa bay la mid tahay mawlaa mawlaa mudaaf naana mudaafu ilayhi mabniyu cala sukuun fi maxali jari anta mawlaana damiirka markaa la sheegayo icraabtiisa ama yani laga warramayo calaa madhab اlkuufiyiin marka lagu socdo way is wada raaciyaan ma kala saaraan ana oo wada socotaa wada damiirkii ah naxnu oo wada socotaa damiirkii ah anta oo wada socotaa damiirkii ah anti oo wada socota antuma oo wada socdaa damiirkii ah antum wada socota ayaa damiirkii ah yani kelmadda meesha wada taalla dhammaanta waa wada damiirkii soo waadix maha lakin calaa way kala qaadayaan xarafka ugu horeya waxay leeyihin damiirkii inta dambana waa xuruuf waxyaala kale loo keena waxaa labadooda fudud xagga fahamka u dhow in la yidhaahdo labaduba waxa weeyaan isagoo iyagoo wada socdaa bay damiirkii wada yihiin kaasaa fudud naxwaha haddii la joogana culimadu waxay yidhahdaan qowlka fudud baa iska qaataa anna wax lagu cibaadaysanaya maaha oo wax la doonayo in loo kaalmaysto fahamka kitaabka iyo sunnaha marka ka ugu dhow oo fahankaagu markiiba uu qaadi karayo ayaa la iska qaataa ka kale inaad ogaatana dhib maleh wlkhulfu in kaana fakud bilshali fi naxwi la fi gayrihi fi afdali muxuu leeyahay wlkhulfu in kaana khilaaf hadduu dhaco khilaaf haddaad aragto masalo isu khilaafay fakudh biasani ka fudud iska qaado fi nawi marka nawaha la joogo laa fi ayrihi maya meelaha kale marka la joogo maya laa fi ayrihi fi afdali sida fiican haddii masle naxwiga laisku khilaafo midda fudud iska qaado oo fahkaaga markiiba u aqbali karayo laakiin haddii masle kale la joogo maala masle fiqiga ayaa la joogaa oo laisku khilaafay marka waxaad qaata ixtiyaadka qaado mid uu ixtiyaad ku jiro taa qaado marka dadaal ku jiro midda fudud mar kastaba midda fudud ha taa qaado kuleehy marka in la yidhahdo waxaa wada socda ayaa damiir ah kaasaa marka aqrab ah oo la yidhahdo mabniyun xarafka ugu dambeya xarakada saaran baa lagu binaynaya isagoo wada socda wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wayanqasimu wuu qaybsamaya almunfasilu munfasilkii ilaa marfuucin buu u qaybsamayaa wa mansuubin falmarfuucu marfuuci inataa casharata kalima waa labayo toban kelmadood wa hiya tobankaasi ana weeye wa naxnu weeye wa anta weeye ana aniga weye wa naxnu anaga weeye jamc waa anta adiga wey waa ninkii waa anti gabadhi wey adiga oo gabadhi ah antuma labadiina weeyaan antum raggiinaan badan weeye wa antunna dumarkiinaan badan weeye wa huwa yani waa ninkii hebel ahaa oo maqnaa kii maqnaa wey wa gabadhii maqnayd wey hiya wa labadii maqnaa wey wa raggii badnaayo maqnaa wey wa dumarkii badnaayo maqnaa wey fa kullu waaxidin mid kasta oo min hadi damaa'ir ka mid ah idaa waqaca haddii uu dhaco fi ibtidaai kalaami kalaamka awalkiisa bilowgiisa fahuwa mabtada weeye naxw ana rabukum ana mabtada rabukumna waa khabarkii wanaxnu waarisuuna naxnu mabtada weye alwaarisuuna waa khabarkii anta mawlaana anta mabtada wey mawlaana waa khabarkii wa calaa kuli shayin qadiir wa huwa weeyaan qadiirun danbaa khabarkii ah wa qadiirun calaa xarfu jarin kulina majruuru bcalaa wa jarihi kasratu aahiratu cala aakhirihi kulli mudaaf shayna mudaaf marka jaar iyo majruurka calaa kuli shayin jaar iyo majruurkaasi jaariya majruurkaasi qadiir buu ku tacalluqayaa wa huwa qadiirun calaa kulli shayin wa huwa alle qadiirun wuu awoodaa calaa kulli shayin shay kasta ayuu awoodaa walmansuubu mansuubkii itnataa casharata kalima waa labaiyo toban kelmadood iyaaya weeye iyaaya aniga weye wa iyaana anaga weye waiyaaka adiga weeye nin yahow waiyaaki ina yahay adiga waiyaakumaa labadiinnan weeyaan waiyaakum dumarkiinaan badan waiyaakum raggiinaan badan weeye waiyaakunna dumarkiiyakuna eh, eh, dumarkiinaan badan weyaan iyaahu waa ninkii maqnaa iyaaha gabadhii maqnayd gabadhii maqnayd weeye waiyaahumaa labadii maqnaa wey waiyaahum waa raggii badnaayo maqnaa waiyaahuna dumarkii badnaayo maqnaa wey fa hadihi damaa'iru damaairtani laa takuunu ma ahaato ilaa mafcuula bihi mafcuulu bihi ma wax kala ma noqoto naxu iyaaka nacbudu wey iyaakum kaanuu yacbuduun wey halkana shekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala eh, damiirka kiisii munfasilkiisi kiisii labaad munfasilka kiisii koobaad marfuucaha maal rafcaha yaallay waa soo aragnay kiisii maxal nasbaha yaallay ayuu shekh halka inoogu sheegayaa waa labayo toban kelmadood wey labayo tobankaas labada hore waa mutakalim iyaaya wa iyaana labadaas waa mutakalim shanta ku xigtana waa mukhaaab iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna shanta u dambaysana waa haaib iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahuna shantaasna waa haaib weeye icraabtu waa sidaan hore usoo iyaaya dhamaan mafcuul bika noqonaya laakiin waa intaa caamil loo soo qadaraa caamil waa in loo soo qadaraa damaanirtan dhammaantood sheekh wuxuu yihi waxay noqonayaan mafcuul bihi ayay noqonayaan tusaale waxaa weeye iyaaka nacbud markaan icraabayno iyaaka damiiru munfasilu mabniyu cala alfathi oran mayno iyaa oo keliya damiirkii ah kaafkan waa xarfu khitaab waa qowl laakiin in la israaciyo baa ka fudud iyaaka damiiru munfasilu mabniy calى اfatx fi maxali naصbi mafcuul bihi muqadam calى caamilihi nacbudu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi can naasib اljaazim wacalaamatu rafcihi damatu ظaahiraة calى akhirihi wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu naxnu nacbuduka haddii dib loo dhigi laha damiirkaasi mutasil buu noqon lahaa nacbuduka ayuu noqonaya waa la soo hormariyey si markaa ugu faa'ideeyey xasri in cibaadada ilahi lagu gaari yeelayo si looga faa'iidaysto ayaa markaa loo soo hormariyey iyaaka watay culimadu yihahdaan taqdiimu maxaquhu taakhiir yufiid lxasra yani shay aq shay xaq ulahaa in dib loo dhigo haddii lasoo hormariyo xasri buu faa'iideynaya oo iyaaka nacbudu marka la yihahdo macnahay faa'iideyneyso ma faa'iideyneyso marka dib loo dhigo nacbuduka la yidhaahdo ma faa'iideyneyso ayb iyaakum kanuu yacbuduun iyaakum waa damiiru munfasilu mabniyu cala sukuuni fi maxal nas mafcuulu muqadam kanuu kaana ficil maadi mabniyu cala dam litisaali biwaw ljamaca wlwaaw damiiru mutasilu mabniyu cala الsukun fi maxali rafci ismuha yacbuduuna ficlu mudaaric marfuuc litajarudihi can naasib wاljaazim wacalaamatu rafcihi hubuut nuun niyaabata can dama liannahu ficlu min afcaali اhamsa wlwaaw faacil waaw faacil iyaakum marka waxaa ku camal falaysa yacbuduun baa ku camal falaysa yacbuduun faacilkeeda wowga weeyaan iyaakumna waa mafcuulkeedii oo hormaray weeye wljumlau min alficli wlfaacili oo damiirka wowga ah wlmafcuuli oo hormaray isku dar fii maxali nasbin khabaru kaana kaana khabarkeedii wey kaanu wowguna waa ismigeedii jumladaasna waa khabarkeedii markaas wey wuxuu sheeku yi raximah llahu tacaala wlmansuubu mansuubkii inata casharata kalima inaa casharata kalima inataa casharata kalima waa labayo toban kelmadood iyaaya weye iyaaye aniga iyo iyaana anaga marka iyaaya wada socota iyaaya iyo iyaana oo wada socotaa damiirkii ah mabniyun cala alfatxi baa la ohanaya mid hore ka dambana mabniyun cala sukuun baa la ohanaya labadaas maxaa las yaalaan waa mutakalim iyaaka iyaaki iyaakuma iyaa iyaakuna wada socoto ayaa damiirkii ah maxaa nas bay wada yaalaan waana mafcuulu bihi laakiin caamil baad usoo qadaraysaa iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahunana yani markaas midkaas waa lohanaya mabniyun xarakada udambaysa iyaahu mabniyu cala dam iyaaha mabniyu cala sukuun iyaahuma mabniyu cala sukuun yahu mabniyu calى sukuun iyahuna mabniyu cala fatx fi maxal masbi fa hadihi damaa'iru damaairtani laa takuunu ma noqoto ilaa mafcuula bihi mafcuul bihi mooyane wax kale ma noqoto naxu iyaaka nacbud iyaakum kaanuu yacbuduun wamataa amkana marka ay suurtowdo an yutaa bidamiiri damiirka in lala yimaado mutasilan xaalo uu yahay mid ku lamaan caamilkiisa falaa yajuusu ma banaana an yutaa bihi in lala yimaado munfasilan xaalo u yahay falaa yuqaalu la ohan mayo fii naxwi qumtu qaama ana la ohan mayo walaa fii akramaka akrama iyaaka la odhan maayo ilaa naxwa salmihi mooyaane iyo wakuntahu naxwu salmihi wakuntahu mooyaane fayajuusu waxaa banaan alfaslu amhiladan waxaa ku banaan alfaslu fasli baa ku banaan ayadan lagu noqon yahi maxaa la ohanaya naxwu salmi iyahu la yihahdo wa kuntu la yidhaahdo waa alfaadu damaa'iri damaa'irta alfaadoodu kulluhaa dhammaanteed mabniyatu mabni weeye laa yadharu fiiha kama muuqanayo alicraab icraab kama daahiraya wuxuu ku gebagabaynayaa sheekhu baabka baab damiir ama fasalkan damiirka masalo masaladaas waxay tahay mar hadday suurtoobayso damiirkii in lala yimaado asagoo mutasil ah in munfasil laga dhigo ma banaana carabta waxay ku dadaalaan mar kastoo kalaamka la koobi karo in lagu dadaalo mar kastoo kalaamka in la koobo ay suurtoobayso inaan kalaamkii yani markaasi aan lagu dheeraan inta maqsuudka waxay ka baxsan xashwi bay yihahn xashwi waa wax la dhexgeliyey damiirka iyo daahirka damiirkaa kooban inta la odhan lahaa zayd huwa ka kooban daraba zaydun yan daraba in la iska yidhah damiirku lagu asturo taasaa ka kooban damiirkii baa sii kala kooban oo kiisa munfasilka iyo kiisa mutasilkaa ah, waxaa sii kooban kiisa mutasilka ah mar sidaa hadday tahay aday kuu suurtoobayso adoo heli kara inaad damiirkii mutasil ka dhigto inaad munfasil ola leexato ma banaana munfasil laga dhig ma banaana adoo heli kara qumtu adoo intaa heli kara qaama ana ohan mayse waa isla meeshii oo qaama waa ficil anana waa faacilki markuu munfasil noqday anuu noqday markuu ahaa mutakalimna qumtu buu ahaa marka qumtii qaamaana waa isku macne waana isku ciraab laakiin maxaa faariq udhexeya muxuu yahay midna waa mutasil midna waa munfasil marka adoo heli kara qumtu qaama anaha odhan waa itsaal baad ku heli kartaa waxaa la mid a ah, adoo heli kara akramaka oo damiir maaa lu nasbo yaala kii hore maaa rafcu yaalay akramaka akrama zaydun ka kaaf mafcuulkii weyi adoo sidaa heli kara oo damiirkii ka dhigi kara mutasil hawla leexan infisaal ha odhan akrama iyaaka akrama iyaaka waa isku macne ayib akramaka aduu ku karaameeyey akrama iyaaka aduu ku karaameye waa isku macne waana isku cilaab laakiin faariqo dhexey wuxuu yahy midna waa mutasil midna waa munfasil marka adoo heli kara itisaalkiisa infisaal hawla leexan wuxuu sheekhu ka soo reebay laba masalo laba masalo salnihi iyo kuntu culamada qaar way ka badiyaan laakiin hadda sheekhu labu inoo sheegay labadaas waxyaalana way wadaagaan labadaas labada midka hore waa ficil laba mafcuul qaadanaya waa ficil laba mafcuul qaadanaya salnihi ficil laba mafcuul qaadanaya way ko labada mafcuul waa laba damiir ka horaa macrifo badan ka dambe waxaa kugu banaan aliqsaal walinfisaaq shuruudda waa inaad fahantaa waa ficil laba mafcuul qaadanaya ko meesha marka maxaa ka baxay ficil qaadanaya maxay hal mafcuul oo ka baxay ficil laba mafcuul qaadanaya meesha waa inuu yaalaa lanna waxaa la doonaya inaad fahantid misaalan keliya maaha wixii lamid a ah ka qiyaas qaado ficil kastoo laba mafcuul qaadanaya labada mafcuulna ay yihiin maxay laba damiir labada damiirna ka hor uu macrifo badan yahay ka dambe waxaa kugu banaan alitisaal walinfisaal waxaa lagu sii ficilkuna uusan naasikh ahayn kaana wa akhwaatuha dhanna waa akhawaatuha afcaal muqaaraba uusan ahayn marka intiiba hadda waa laga hayaa sa'la awalan laba mafcuul bay qaadanaysaa labada mafcuul maxay yihiin mid waa ya-da midna muxuu yahay waa haada waa laba mafcuul waa laba damiir midna waa ka hore midna waa ka dambe waa laba damiir labada damiir ka hore macrifo badan oo ka dambe waa haa'ib anaga soo marnay damiir waxaa ugu macrif badan maxay mutakalimka maxaa ku xiga mukhaaabka idan way ka macrifo hooseysaa waa laba damiir ka horaa macrifo badan afcaash naasikha ahayd oo kaana akhwaatuha iyo dana akhwaatuha ka mid maha labada damiir ka dambe waxaa kugu banaan salnii iyaahu iyo salniihi labaduba kugu banaan wasil aw ifsil haa salniihi maalik baa ka ohanaya sil aw ifsil yani markaasi mutasil ka dhig ama munfasil ka dhig salniihi hadeeda oo salni iyaahu dheh ama salniihi labadaba ku banaan yihin taasi waa masalo ta labaad waxaa weeye daabitkeedu wuxuu noqonayaa kaana waahwaatuhaa kabarkau damiir hadduu noqdo kaana waahwaatuhaa kabarkau damiir hadduu noqdo kabarkaa damiirka noqdo waxaa kugu banaan alitisaalu walinfisaal marka kuntuhu iyo kuntu iyaahu kuntu tadu waa ismigii hudana waa kabarkii kabarkii marka huda huda waa kabarkii mar hadduu kaanii akhawaadkoodii kabarkoodu damiir uu noqdo kabarkaa damiirka noqday waxaa kugu banaan alitisaal walinfisaal kuntu iyaahu iyo kuntuhu waa labadaas masalo weeyaan ayib labada masalo salnihi jumhuurtu waxay leeyihiin itisaalkaa fiican itisaalka ayaa fiican qur-aankana meelaan itisaalka kuma soo aroorin sawaadix maaha qur-aanka o dhan markaad akhrisid anulzimukumuuha fasayakfiikahum allahu in yasalkumuuha dhammaan waa mutasil afcaasha lada mafcuul qaadanaysa oo naasikha aan ku ahayn oo labo damir ay yihiin oo ka hor u macrif badan yihin calaa hada namad yani qur-anka waxaa ku aroortay iyagoo mutasil ah ka dambana waxaa fiican infisaalkaa fiican ba cilmigu yihaahdeen lanna khabar asal wuxuu leeyahay infisaal maadaama khabar uu yahay ka dambe kuntuhu damiirka maadaama khabar uu yahay khabarna infisaalka ku fiican bay yidhahdeen marka waxay doorteen ka dambana jumhuurtu in infisaal laga dhigo ka horena itisaalka ayay doorteen ayib intaa sheekhu markuu inoo sheegay wuxuu tilmaamay alfaad damaa'ir dhammaan waa mabni maxaa mabni ka dhigay maxaa mabni ka dhigay xaraf bay shabahda sax xagee ka shabahday xagga dhigaalka iyo wadciga sax wey xaraf waxaa lagu yaqaana inuu noqdo hal xaraf ismina maxaa lagu yaqaanaa saddex xaraf iyo wixii ka badan haddaba haddii la arko ismi hal xaraf ama laba xaraf maxaa la odhanayaa muxuu shabahay xaraf buu shabahay haddaba waxaa jira damaair ayagu saddex xarafaa jira sida naxnu oo kale kuwaas see la yeelaya lama waa yidhaha isku dariiqa la marinaya kuwaas isku dariiqa la marinaya wuxuu sheekhu raximah llahu tacala wamataa amkana mar kastoo ay suurtoobayso an yuutaa in lala yimaado bidamiiri damiirkii mutasila xaal yahay bicaamilin caamilkiisa ku lamaan falaa yajuusu ma banaan an yutaa bihi in lala yimaado damiirkii munfasilan xaalo uu yahay caamilkiisa mid ka go-an falaa yuqaalu la ohan mayo fii naxwi qumtu qaama ana la ohan mayo walaa fii akramaka akrama iyaaka la ohan mayo ilaa ilaa naxwa salmihi mooyaane iyo kuntu labadaas mooyaane fayajuusu waxaa banaan alfaslu fasl baa ku banaan ayada lagu noqoye naxwu waa laba mafcuul faacilkuna waa damiir wey sal anta hiydu yadu waa kii hore salnii weydii waa mukhaaib yadu hiyduna waa haaib weeye iyaahuna waa haaibkii marka faacilkii anta weeyaan wa kuntu iyaahu taadu waa ismigii iyaahuna waa khabarkii waa alfaadu damaa'iri alfaadu damaa'ir kulluhaa dhammaanteed mabniyatu mabni weeye laa yadharu fiiha kama muuqanayo alcraabu icraab kama muuqanayo halkaa inoo joog wallahu aclam